bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman saara عlى nahjih واstaqaam wbacd waxaa inoo joogtay innaga oo soo gebagabaynay kitaabu اljinaayaat aynuna tilmaannay haweenayda masalan muslimadda ah ama kayrulmuslima kay doonaysaba ha noqoto midaan muslimadba ahayn cidda ay isku diinta yihiin magteeda barhkeeda inay noqonayso waa bilijmac wixii ka badan ulusu diya magteeda saddex meelood meel wixii ka badan inay noqonayso mid la isku haya ma ah salafu hadihi alumma ijmaac bay ku ahaayeen waa jiraan qolooyin ahlulbidac ah oo dambe oo damcay inay hadal yaro geliyaan magta lafteeda casrigan iyo kuwo la mid ah sida qardaawi oo kale iyo laakiin qowlkaasi qowl macnole ma ah biijmaaci ahli اlcilmi magteedu inay ninka barhkii tahay cid iskuma hayso sidaasi leeg ka badanna ay la diinta tahay barhkeed noqonayso taana cadiis kuma hayso laakiin wixii ulus ka hooseeya khilaaf baa gelaya xadiiska ku soo arooray ee ibnu khusaymaha iyo ay xoojiyeen xadiis ansaxay ma yahay mise ma aha sida saxiixa waa inaanu ansixin xadiiska odhanaya ulus iyo wixii maalan ulus wixii ka hooseeya inay ka siman yihiin xadiis ansaxay ma aha ee tilmaamaya caqlu lmara milu caqli اrajuli xataa yabluqa hulua min diyatiha diyada gabadhu waa ninka barhkeed waxaan leeya waa ninka oo kale qaantiisa diyada gabadhu ninkay u dhigantaa ilama ay ka gaadhayso diyadeeda uluskeed xadiikaasi xadiis ansaxay ma aha sida sheekh albaaniba uu tilmaamay irwaaga iyo heyrkiiba jumhuuru ahlulcilmina ay mareen laba cilaa ku sugan cillada koobaad waa ismaaciil ibnu cayaash oo riwaayaadkiisa waxa weeye aan shaamiyiinta ahayn ay daciif tahay maantana xijaaziyiintii buu wax ka warinayaa marka ciladaasi waa ku suganta ismaaciil ibnu cayaash wixii aan ahayn shaamiyiinta wixii uu ka wariyaa waa daciif weeye taasi waa mid oo ibnu jurayj buu ka warinayaa oo maki ah ibnu jurayj laftiisa imaamkaa weyn oo mudallis ah isaguna xadiiska waa cancaneeyey oo cancanuu ku wariyey mar haddaanu tasriixin waa cillo labaadoo ku sugan sidaa darteed xadiisku waa daciif marka waxaynu u soo iilannay haddana tilmaamaynaa in waxa weeye gabadhu ninka diyadiisa barhkeed ay tahay marba ninkaa ay isku dee diinta yihiin hadduu muslim yahay masala markuu boqol halaad yahay iyadu waa konton hadduu dee kitaab iyo wixii la mida yahayna markuu konton noqdo iyadu waa shan iyo labaatan marka marba cidda ay isku diin yihiin ninka ay isku diinta yihiin magteedu barhkeedu weeye marka diyatan wa jurxan hadday tahay diyo iyo hadday tahay qoomo iyadaan la kala qaadin oo wax farqiya loo yeelin gabadhu waa ninka barhkeed lafteeda caddaatay waa laba halaadiyo badh halkay ninka ka tahay shan halaad markaynu intaa ka gudubno musanifku wuxuu haddana halkan aynu ka gudagelaynaa kitaab alxuduud wuxuu inoo baabeeyey kitaab alxuduud xuduudda kitaabkeedii haadaa maxalu wamabxau xuduudda maalan oo ah xaq haddii imaamka uu gaadho ilowba ilow in la oofiyaa ay noqonayso oo xaq bani aadam aan ahayn hadduu imaamka gaadho sida haalibka a weeyaane waxa weeyaan waa laga yaabaa xuduudda qaarkeed in dee khilaaf galo haddii la doona xagga kale baa la rajaxo sida xadulqadfiga oo kale lakiin min xaysu اljumla xuduuddu waa xaqullah waa xaq ilaahay xaq ilaahayna waxaa looga jeedaa markaynu leenahay waa xaq ilaahay bimacnaa laa yaqbalu الsulxa wala tacwiid ma aqbalayo sulxi iyo heshiis oo waxaa xaq bani aadam la yidhaahdaa wixii heshiis aqbali kara iminka qisaastii oo kale xaq bani aadam bay ahayd waayo qofkan in la dilaa qasab ma ahayn hadduu wax dilo laakiin shaksigu wax ka dilay baa la door doorgelinayay oo lalahaa miyaanu kuu dilaa mise diyaad qaadanaysaa mise waabaad iska saamaxaysaa waad iskaga tegaysaaba saddexda iyamaad rabtaa marka shaygu mar haduu heshiisba aqbalo waa min xuquuq naas weeye dadka iska leh laakiin haddaanu heshiisba aqbali karin sida zinadii oo kale heshiis ma aqbalayso hadduu qofkii zina ku dhaco qof odhan kara iska daawaaba iska daynaye ma jiro mar hadday sheekadu imaamka gaadho markiisa hore baana shaygani tacwiid iyo wax in laga bedel qaato oo la aan ka daaye waxaa bixi ma taallo sulxi ma aqbali karto hadduu shaygani xuduudda la imaamka gaadhana cafi xitaa ma aqbali karo marka kaleba aadaan sulxi geli karin dee waxaad heli kartaa inaad iska asturto qofkii dembiga kaa galay iskama dayso ayaad heli kartaa laakiin hadday imaamka ku simanto waxa weeye markuu yidhaahdo tuuggii wax kaa xaday gacantan jaraya alla wuxuuba wax badan maaha inay hajarin anaa iska saamaxaye ma suuragalaha hortaada lagu jaraya cidna kuu joojin mayso marka xadku waa xaq ilaahay oo aan sulxi aqbalaynin hadduu imaamka gaadhana xitaa in laga tanaasulo laga cafwiyo aan dhici karin imaamku uu fulinayo asalkeedaba imaamku xaqa bani aadamka hadday xuduud tahay iyo hadday tacsiir tahay xaq bani aadam oo ciddii lahay doonayso maba ridi karo sidiisaba laysa lahu xaqu lisqaad ma ridi karo hadday xuduud tahay iyo hadday qayrkeed tahayba mar hadduu xaq bani aadam noqdo xuduuduna iyadu waaba xaq ilaahayoo xitaa haddaad saamaxdaaba aanu ridi karayn oo aanu awooddaa lahayn xuduudda xitaa adigii ay kugu dhacday haddaad saamaxdo laysa lahu lcafwu mar hadday isaga kusoo simanto wixii aan xad ahaynna waa la kala qaadayaado hadday xaq bani aadam noqoto xaq bani aadam ciddii lahaydna doonayso oo u taagan tahay ma saamixi karo nebigu waa ka yidhi sala allahu aleyh wasalam aqiluu dawi lhay-aati caharaatihim ila alxuduud war dadka ahlu sharafka ah meelka dhacooda iska dhaafa oo hawl markaa fududaysta oo ka dhaafa oo iska daaya ilamaa wixii aan xuduudda ka hayn xuduuddan lama dhaafi karo tan kale nebigu leeyahay dhaafa lafteeda sala allahu aleyh wasalam waa markay iska xaq alle noqoto ama ay noqoto waxa weeye oo aan xuduud ahayn ama ay noqoto waa xaq alle oo aan xuduud ahayn markay noqoto ama ay noqoto xaq bani aadamoo ciddii lahayd ka tanaasusho oo war iskaga tanaasula laakiin imaamka haddaad u keento shakhsi tay kani way caay way caay caydu lahaa tacziir ganaax bay leedahay ama ha xidho ama jeedala ku dhufto ama canaan iyo waxa weeyaan cagaar dhulka ha ugu dhufto yacnii tacsiirtu waa ganax bay leedahay kuma odhan karo uu hadduu ku caayo maxaad ka sheegaysaa war iska orod ninkan waa nin sharaf leh xataa awoodu ma leh waxay doontaba ha noqotee mar haddii qofkii lahaa doonayo uu leeyahay imaamow ama qaadiyow shaksigani wuu igu xadgudbay xadgudubkaygii wuu igu geystayna waan rabaa anaa ka cafiyey ma odhan karo ilowba illow dembigaasi wuxuu keensanaya waa inuu ka jaraa maadaama qofkii lahaa doonayo marka xuduuduse iyadu cid saamixi kartaaba imaam iyo kayrkii toona ma jiro kitaab alxuduud laa xadda xad calaa mukallafin ma aha korkiisa asalkeedaba lafdigan xuduudda lafdiga lafdiga xuduud qur'aanka wuxuu ku soo arooraa isagoo macno caama ah oo looga jeedo almuxaramaat waxyaabaha xadgudubka ee xaaraamta ah masalan ayaa xuduudda looga jeedaa bimacna caam baa looga jeedaa halkanse waa macno istilaaxi waa cuquubaad gaarahoo xad an leh ama leex ha la yidhaahdo ama toddoba ha la yidhaahdo ama ha laga yareeyo khilaafka masalada ku jira darteed laakiin nusuusta kitaabka iyo sunnada wuxuu ku yimaadaa isagoo macno caama ah weliba had iyo jeer wuxuu ku yimaadaa quraanka aanka markaad lafdiga xuduudullah eegto umuuraha dumarka marka laga hadlayo maadaama dumarka si badan loogu xadgudbo diinta islaamkuna daciifaynka oo caruurta yareer iyo dumarkaa ah si weyn isu garab taagtay xaqu daciifayn sida adilada saxiixa ku timi had iyo jeer qur'aanka lafdiga xuduudullah waxaad arkaysaa inay ku saabsan tahay dumarka oo waxaad arkaysaa meelo badan in sidaasoo kale la leeyahay ama axkaam kaloo waaweynoo soomta iyo qayrkeed lagu gebagabaynayo oo maalan markii ictikaafka iyo umuuraha soomta la soo gebagabeeyey ilaahay suurat albaqara wuxuu tilmaamay tilka xuduudullah ullah falaa taqrabuuha wartaas waa xuduuddii alle isugu dhowaanina maalan dalaaqii oo kale ilaahay waxa uu tilmaamay markuu dumarkii in si wacan loo haysto ama si wacan loo sii daayo aalaaqu marataan faimsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan ilamaa ilaahay uu ka yidhi markii xitaa gabadhu ay dee nafteeda furanaysay ee khulca la imanaysay ee ninka warqadda ka iibsanaysay ilaahay waxa uu tilmaamay maala meherkii oo kale marka hore dumarka in la siiyo oo aan loo dhowaanin oo aan lays odrhanin ka riixda walaa yaxilu lakum an taahuduu mima aataytumuuhuna shaya ila an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha yani waxaad arkaysaa markiiba markii lasoo tilmaamay gabadhii dalaaqu waa laba jeer labadaa jeer wixii ka dambeeya dalqadda saddexaad ama si wacan waa in loogu qaba ama waa in si wacan loo sii daaya dumarka sidoodaba ee alle uu tilmaamay wixii la siiyey meherana in loo xeelaysto oo si aan xalaalnimo ahayn looga qaataa inaanay bannaanayn laakiin haddii gabadhu ninka ku geli weydo oo ay guurkiisa ku samri weydo xaq inay u yeelan karto inay tahdo meherkayga qaado oo warqadayda isii oo ay warqadda ka iibsato ayaa maca daalika ilaahay misna wuxuu tilmaamay warhoy taasi waa xuduuddii alleh ka tallaabina had iyo jeer dumarka qur markuu ka hadlo markii waxaad arkaysaa tilka xuduudullaahi ama falaa taqrabuuha ama falaa tactaduuha iyo wixii ah. sidaas si leeg oo kale markii alla ka warramayey ee laga sheekeeyey iyo umuurihiisa ilaahay waxa uu tilmaamay oo uu ku soo gebagabeeyey dhaxalka umuurihiisii markuu ka warramay tilka xuduud اllahi wman yudic illah warasuulahu yudkhilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wadalika alfawz اlcaiim marka waxaad arkaysaa xuduudda fii istilaaxi qur'aan wasunna in looga jeedo axkaamta alle hadday tahay manhiyaad iyo awaamirba axkaamta alle haadihi hiya xuduud waa teedkii alla dhigaye warhoy teedka alla dhigay hadday dhaxal tahay iyo hadday furitaan iyo dalaaq tahay iyo hadday tahay ictikaaf iyo soom iyo umuurihii iyo hadday tahay umuuro kale oo maalan ku tacalluqaya umuuraha bulshadaba warhoy waa xuduuddii alle ha ka tallaabina marka qur-aanka iyo sunnuhu macno guud bay u isticmaalaan laakiin istilaaxa fuqahada waxaa looga jeedaa waa cuquubaadka muqadarka ah ee sharcigu dhigay oo cuquubaadkaa laba u kala baxaa cuquubaatun muqadara cuquubaad xad go'an leh oo aan lana ziyaadin karin lana dhimi karin haadihi hiy alxuduud taasaa xuduud la yahdaa iyo cuquubaad waxa weeye imaamku uu u madax bannaan yahay wuxuu qofkaa ku edbinayo taasina tacsiir baa lagu magacaabaa waa labadaa wey marka waa cuquuba muqadara sharcan lixaq illaah marka la tacriifinayo waa cuquubo jaan go-anoo la jaangooyay oo xaq ilaahayna ah waa taa qaalib baana markaa looga jeedaaye fii bacdi alaxyaan marmarka qaarkood way dhici kartaa inay ka baxdo xaq ilaahay marka wuxuu laa xadda ilaa calaa mukalafin qof mukalafa mooyaane qof kale xad laguma leh waana biijmaaci ahli اlcilmi ilmo yar oo aan qaangaadhahayn iyo qof waalan ila mukalafka labadaasaa ku baxayae oo mukalafku waa baaliq caaqila waa qof miyir qaba oo qaangaadha marka qofaan qaangaadhahayni xuduud ma leh oo xad lagama oogi karo qof aan waalanna xad lagama oogi karo biijmaaci ahli اlcilmi laakiin labadaba waa la tacsiiri karaa waa la kara oo ilmaha yarna waynaga aragna ee la yidhi toddoba jir salaadda ku dhangadeeyi muruu axalee toban jir muruu wlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin yacnii waxa amartaanoo salaada fartaan caruurtu markay toddoba jir yihiin wadribuuhum wahum abnaau cashrin markay toban jir gaadhaanna kuu markaa garaaca oo ku edbiya markaa toddoba jir laguma dilayna waan ku halmaamaye yacnii toddoba jirna waa lagu amrayey toban jiroo weli carruurana waa lagu ganaaxay oo tacsiir baa lagu samaynayey dhangadayn iyo wax la ah marka ilmaha yar waxaa lagu samaynaya xad maaha waa dhangadayn marka wax aan naftiisa wax yeelaynin damiir ahaanna aanu dilaynin jir ahaanna aan waxu yeelayn idbinna taraysa tan noocaasee wey marka tacsiir weeya hadduu wax xumaynayo arkada waa la odhanaya wax waa lagu yaraa samayn karaa haddii tacliimkii wax la baraya wax la mida iyadoo mar layba aan lagu xadgudbayn sidaasi le kii waalaana waa sidaasi leeg wey hadday ka anfacayso isna waa la tacsiiraya laakiin xuduudi ma jirto haddii la arko isagoo qofkii ninkii waalaayoo kale dumarradiiyo cariiriyanaya hadduu dee edab qaadanayo ka joog waa la odhanaya oo ila waalidu aljunuun funuune iyadoo lafteedu waa noocyo noocyaa jira wax badan fahmaya oo la yidhahdo xitaa waa lagu xidhayaa dee uu yaabyaabayo odhanaya meehana xidhina la yidhahdo adugu maalmahan waalidaadii waa silsilad baa qoobka laguu ama jeelka lagu geynaya haar hana geynina mar dambe hadli mayno cid dambena la hadli waa waalan yahayna moogta markaa tacziir waa la yahay cinda ahli اlcilmi laakiin xuduudi marnaba iman mayso biijmaci ahli اlcilmi multazimin waa inuu yahay mid islaaziminaya axkaamta axkaamta shaksi islaazimiyey waa inuu yahay liaxkaam اlmuslimiin ama muslim ama dimi labadaa mid waa inuu yahay ama qof muslima waa inuu yahay oo qofka muslimka axkaamta islaamka way ku soconaysaa min awaliha ilaa akhiriha way ku soconaysaa intii ka qusaysaa shaksi kasta hadduu dimi yahayna dimigu waa ka muwaadinka ahe waddanka kula lehe gaalkana ahe waxaan iminka muwaadinka loo yaqaanana ahe ka noocaasiya isna axkaamtuu kula leeyahay amaa wixii aan labada ahayn oo isaga laftiisa kaa dimiga ah weliba wixii diintoodu ka xaaraantinimaynaysa weeyaan wixii aanu xaaraam ka aaminsanayn axkaamta muslimiinta sideeda loogu wada socodsiin maayo ee meelaha qaar baynu ku kala baydraynaa wixii isagu uu ka diin dhiganayo axkaamta muslimiinta ku soconaysa axkaamta muslimiinta sideeda ugu dareersanaysa laakiin kuwa aan kuwa ahayn sida mucaahadkii cahdiga lala galay ee aan muwaadinka ahayn ama safaarado meel inooga yimi ha noqoto oo waddanka degan ama hay-aad wejiyo kale ku yimi ha noqoto ama waddankoodiiba mid degganoo laakiin labada dowladeed heshiis ku jiraan silmi ah oo nabadgelyo ha noqoto ka noocaasi oo kale a ah axkaamteennu ku socon axkaamteennu kuma soconayso oo fawaariq badan baa u dhaxayso ilaa lix farqi ugu waawen yihiin waxa weeye isaga iyo demiga markaa isku qola maaha sidaas si ah musta'minka laftiisa kaa asalkiisu xarbiga yahay laakiin waxa weeye ammaanka la siiyey ama ammaanku kii waajibkaa ah ha noqdo oo markuu rabo inuu ilaahay kitaabkiisa dhegaysto oo qur'aanka alle uu maqlo oo xaaladda ay u waajibayso in waxa weeye la siiyo maalan cahdi in la siiyo wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah waajib bay noqonaysaa xarbi kastoo uu yahay ama noocay otomaatikaliga ugu guntami jirtay cahdigu ee iyadaan cidiba siinin si otomaatikale u yeelan jiray ha noqdo oo hadduu doono xarbi ah sida arusul ergooyinka islaamku ergada ma dilo hadduu xarbi kasta yahay lama dilayo waxaan waxaanuu leeyahay cahdi otomaatikale ah aanu cidna ka baryaynin otomaatikale u imanaya halkiisaad ku joojinaysaa orod naga tagdheh waxaa la mida kuwa maalan iska baayac mushtarka calaamaadkaiyo baayac mushtarkuna ka muuqdo iyaga laftooda automatically bay leeyihin xarbi kastay yihiin la layn maayo faraha laga qaadaya haddaad doonto waddanka u diido dib u celi laakiin xaq uma lihid inaad disho mar hadduu yahay waxa weeyaan shakhsi baayac mushtar ah oo iska soconayaan dagaal iyo dhibtoona wadin waa nooca yeesha masalan cahdiga otomaticaliga ah ee aanay cidna weyddiisan waxaa ka mid ah masalan qolada dee muslimiintu gabadha ay guursadaan iyada lafteedu waa lamid mid cahdigeedu waa otomaticali ka guursaday xitaa ugama baahna waabay dhici kartaa inay isku dhacaan moogta ow dabeedna yahda muslimiinay aniga gabadhaasi beri bay iga tahay ahdi iima laha dila iska hadla wuu iska hadlay otomaticali bay cahdiga u leedahay cid ay ka baryaysaa ma jirto mar hadday xaas qof muslima noqotay inay cid cahdi weydiisato uma baahna sideeday u leedahay kuwa noocaasi oo dhan qofkii dee muwaadin iska ah ee amad gabadhaa la qabo ha noqoto ama waxa weeye dimiga ha noqoto mooyaane kuwan kale axkaamta islaamku kuma dareersato oo laguma socodsiiyo waxa weeye qaabab kalaa loola dhaqma hadduu xadgudbo in halkiisii lagu celiyo iyo mar wax xuduudda qaarkeed laga fuliyo iyo axkaamta qaarkeed way qaybsantaa laakiin axkaam iskaga soconaysaa ma jirto ee qofka multasimkee uu sheegaya ama waa muslim ama waa dimi waa labadaa mid wey <clears throat> multazimin an yakuuna calaa multazim waa inuu yahay mid markaa islaaziminayey axkaamta islaamka caalimin mid og waa inuu yahay bitaxriimi xaaraam noqodka xaaraam noqodkana waa inuu ogyahay <clears throat> hadduu yahay maalan qof dee ka jaahil ah xukunkan aan ogaynba xaaraam noqodkaba ma oga jahliganna waa mid loogu cudur daarayo axkaamtaa lagu socodsiin maayo markaa ama khamri ha cabo ama zina ha galo ama wuxuu doona galo mar haddaanu ogeyn ou yidhaahdo anigu xaaraam inay taa ku taayba ma ogeyn shalaan soo muslimayoo dee zinada waxaan xaaraam u aqaanay ta kufsiga ah laakiin ama ta caruurta yaryar iyo ku saabsan laakiin gabadh gabowday oo arrimaheeda iyadu maamulanaysa casuumadday ii fidisay ceeb ma moodayn halaan muslime adeer maanta baan ku jira islaamka aniga markaa laguma fulinayo laguma fulinayo waayo shaksiga waa wax loo caddeeyo o waxba ma garanayo u shaluuba soo muslimayo inaad markiiba tidhaahid war dhagaxa ku booba uu yidhahdo waryaadha islaam lahaaninee sawnagaa eednay maaha oo shalaanu soo muslimnay maantana ma dhagax nagu dilayaan yacni ma suuragala waayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilahay waxaanay karayni kuma kalifin dee shaksi aan xaaraanba dareemin iyo qof xaaraan dareemaya xukumka garan waayey waa kala jaad mar haddaanu xaaraannimoba dareemin oo uu taagan yahay weligay ma dareemin shaygaasi inuu xaaraam yahay uuna yahay shay loogu cudur daari karayo oo ummaddu odhanaysa war dee waa caadiya maxaa ula yaabaysaa ama shalay buu soo muslimay ama nasha'a bibaadiyatin baciidatin can alculamaa meel culama arag waar hala yaabina iska daaya miskiinka maba garan kara wey waa runtii hadday noocaa noqoto dee laguma socodsiinayo waayo shakhsigii waxaa halkaa ka muuqanaysa inuu yahay qof aanay diinta nisbadani gaadhinba oo aanu shaygani sooba gaadhin laakiin hadduu xaaraannimadka ogaado oo dareensan yahay inuu gafay laakiin xukunka ka dhalanaya uu ka jaahil noqdo xaaladda loo cudri maayo xaalada iyadaa loo cudri maayo man calima taxriima shayin wajahila maa yataratabu minhu lam yufidu qofka ogaada shay xaaraam noqodkiisa laakiin shaygaa waxa ka dhalanaya garan waayo xaaraamta wuu hubaa inuu gefay ways og yahay laakiin wuxuu taagan yahay oo niyo anigu saa ma moodayne aniga arintaydu inay jeedal tahay baan moodaya dil ma moodayne hawshaba ma galan haddaan dil moodaye waxaanslaa waa iska jeedal ama waa iska maagis ama waxbuu sheegaya waayo shayga xaaraan noqodka waa qirsan yahay inuu gafay laakiin wuxuu waxaanu ogeyn ou jaahil ka ahaa marka xukumka shayga ka dhalanaya ka noocaasiya waxba u tari mayso calaacalkaasi waxba u tari maaye waa lagu fulinayaa wuxuu mudan yahay wuxuu mudan yahay waa lagu fulinaya laakiin kaynu leenahay waxbaa loo cudur daarayaa waa qofka aan saxar ka maqal kelmaddan sayax ka haynin dareenba kama hayo waabuu la yaaban oo yaa yidhi taas waa xaaraan waar waxaa suuragalma bal culimmada inoo geeyey isma lihi xaaraan ma dhici karta uu taagan indhaha isku soo haystaa oo qofkani shaygan dareenba kama qabo waaba la yaaban yahay oo midda kale ee shaygan waa inuu dee mukhtaar yahay oo qof waxaan doortay waa inuu yahay qof la qasbay waa inaanu ahayn qof la qasbay waa inaanu ahayn an yakuuna muhtaaran khiyaarkiisa ku galayna waa inuu yahay xuduudda noocaasiya ah, cidda xadka laga oogaya waa cidda noocaasiyahe waa cid mukalaf ah axkaamta islaazimiye xaaraam noqodkana og khiyaarkiisana waxaan ku galay walaa yuqiimuhu ma oogayo ila alimaam xuduudda imaamka mooyaane cid kale ma oogto dowladda muslimiintunbaa oogta marka waa min umuuri dowla aw naa'ibuhu ama cidda imaamka ka naa'ibka ee qudaada iyo wixii la mid ah ayuunbaa ooga laakiin wax shacabka u yaala ma aha imaamka iyo ciddii ka farcantay isagu soo xil saarto ayuunbaa geli karta marka ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta xuduudda ha ugula hadlo khidaab caam ah laakiin waxaa looga jeedaa cidda arrintaa awooddeeda leh waayo laa yukalifu llahu nafsa ila wusca cid kasta ilaahay waxay awood u leedahay unbuu u diraa cidna uma diro waxaanay awood u lahayn ummaddaana waxaa xuduud ka oofin karaa waxa weeye cid markaa awooddeeda leh laakiin ciddii kuu timaadaba inaad iskala gelayso maaha ila dadka qaar baa ku imanaye imika adigoo masaajidka iska jooga way dhacdaa hadda waxaan metelaya maaha way dhacdaa saad masaajidka isaga fadhido ama meel kale isaga fadhido ayaa mid ku imanaya shiikhow xad baan galay iga oog laa ilaaha ila allah shiikhow xad baan galay iga oog war naga tagdhe si kale wax ugu akhri qofka yaro deji maskax ahaan u deji haddaan burh kula galo ama bakoorad kula galo ama shaabuugga laysla dhici jiray noociisii kula galo adeer ku dahiri maaya dheh wax ka dhaadhici laakiin inaad tahyd waaye dhabarka dhigo iskala gasho annagaa kaa oognee ma suuragalaha waayo wixii maaha hawe maaha mana wax iska dookha qofka iyo siduu jeclaysta ah waa inaad mid kasta ka oogi kartaa inta awooddaada ah haddaanaad mid miskiinoo kuu yimaada mooyaane mid kaleba taaban karaynin oo kalabadintu ku soo agistaago odhanaya annagaa samaynae maxaad miskiinka ka garaacaysa annaga miyaad noo iman kartaa dee xuduud maaha nooc min alhawa bay noqonaysaa marka arrin saxa ma aha kooxaha meelaha waxwadwada iyo waxyaabahanay dadka marba miskiinbaa miska la fuulele intay masaakiin laayaan ama waxay xuduud ku magacaabeen ka oogaan waa min alfasaaduun waxay sharci u eegeen maa imaamku waxaa la rabaa inuu awood leeyahay inuu awoodu wax ku meelmarye leeyahay marka haddaanad awooddeedii lahayn dee waxaanad awooddeedii lahayn hayse saarin waayo fasaadka ka dhalanaya ayaa ka weyn maslaxada ka soo tala tubaysa marka cidda arrintan xaqu lehi waa imaamka ama cid ka wakiil ah laakiin cid iska qiroota ileislaamaha qaar baa barcadeennan baa marka la doono dhagax ku dil waxbaa iska yimi mogtay baryaa qaar fawdadu waa iska badnayd dee kuwaa sharcigu ma diline dee xoog iyo hawaa lagu dilay mogta qaar baa imanka markiiba odhanaya ma isugu nimi ha dee wada dila way iska arjumayaan mogta arjumaaddaasi xamaha sax waa in loo daayaa imaamka haddii kalena diinta wixii la awoodayana waa in la fuliyaa ee awood loo leeyahay wixii aan awooddeedaba lalahayn xuduudiya wixii la midana ee casrigeennan dhibaatada ka taagan la ogyahay oo xitaa laga yaabo dowladdii awoodda u lahayd hadday fuliso in meesha si yar looga leexin karo kuwo badan oo is odhanayaan war in laydii wada dumiyo iyo malaa inaa umuuraha qaar ka tanaasushaan inaad ka tanaasushaan baaba dhow qofku wixii awood ugu lahayn alla waa u cudurdaaraya wixii si hawo ah iyadoo awood loo leeyahay sida in la laayo kuwa dadka dadka dilay iyo wixii la mid ah in jeelasha lagu haystaa iyada lafteedu waa min alfasaad arrin wacan maaha laakiin waxaanay awood u lahayn in lagu riixaana iyada lafteeduna sax maaha oo aanay samayn karaynin marka imaamka iyo ciddii ka naa'iba ayuunbaa arrintan leh ila sayid sayidka mooyaane sayidkiibuu hal masale u soo reebay oo fa ina lahu waxaa usugnaatay sugnaatay iqaamatuhu inuu oogo biljaldi khaasa jeedalka oo qura calaa raqiiqihi uu ka oogayo addoonkiisa xuduudda imaamkaa iska leh iyo ciddii ka wakiila buuyi sayidka waxaa loo ogol yahay addoommadiisa cidda zinaysata masalan in ay ee arrintaasi sugnaato ama qiraalkiisa ama bayinadii sharcigu sheegay ay ku sugnaato waxaa loo ogol yahay jeedalka inuu ka jari karo laakiin sheekadu markay dhimasho soo gaadho imaamkunba iskale iyo xuduudda inteeda kaleba addoonkuna isagaa dee zina umaba dhintaba oo mar isaga wixiisu waa jeedalun maadaamay jeedal tahay imaamku waa ka waxaa leeya imaamkuna waa ka oogi karaa sayidkiisuna waa ka oogi karaa cid kaloo shacab ah oo aan sayidka ahayn addoonkiisa wax ka oogaya oo cid kale ka oogi kartaa ma jirto wa xaddu raqiiqi fi ljaldi nisfa xaddi lxor xadka addoonku xagga jaldiga waa xadka xorta barkeed oo boqol jeedaal halkii lagaga dhufan lahaa sidaynu dib ka arki doonno xorta isaga konton baa lagu dhufanaya nin iyo gabadh kuu doonaba ha noqdee konton baa lagu dhufanaya halkaa haynoo joogto wallahu subxana wa tacala aclam